بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله المعتقد الصحيح في كرامات الأولياء musanifka markii uu ka soo baxay saxaabada ridwaanullaahi calayhim xaqa ay muslimiinta ku leeyihiin wakadalika aalu beytka nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam markii uu ka soo warramay ayuu halkan musanifku wuxuu noogu sheegayaa dadka owliyada ilaahay la yidhaahdo owliyaa ullah iyo karaamada alla agtii ay ku leeyihiin iyo sharafka iyo waxyaalaha khaariqulcaadada la yidhaahdo karaamaadkaas ayuu musanifku halkan noogu nooga gelayaa almuctaqad asaxiix fii karaamaati alwliyaa owliyada allah karaamada ay leedahay waxa ay ahlu sunnahu ka ictiqaadsan yihiin masaladaasuu ka warramaya alkaraamaat waxaa la yidhaahdaa waa jamcu karaamati karaama oo mufrad ah baa karaamaat lagu jamciyaa waxaa loo yaqaanaa karaama maa yujri اllaahu calaa aydi اlwliyaa min khawaariq اlcaadaati sidaasay ku qeexaan culummadu ay ku tacriifiyaan karaamo waxaa la yidhaahdaa maa yujri اllaahu waxa alla uu dureeriyo ama ka socod ka daahiriyo ou ka muujiyo calaa aydi alwliyaa awliyaa ullah dadka la yidhaahdo gacmahooda uu ku muujiyo oo min khawaariq alcaadaati waxyaalaha caadaadka ah caadooyinka waxa khilaafsan oo caadadan ka baxsan ay la yimaadaan baa karaamo la yidhaahdaa awliyadu waa kuwe shiikhana wuu noo sheegi doonaa alwliyaa iyagana waxaa la layihahdaa waa jamcu waliyin weligu waa kee weli waxaa la yidhaahdaa huwa almu'minu almuttaqi sida allah subxaanahu wa tacaalaaba uu noo sheegay qur-aanka uu noogu sheego weli waxaa la yidhaahdaa qofka mu'minka ah oo taqiga ahee rabbigiisa ka baqaa ayaa weli la yidhaahdaa musanifka marka raximahu llah wuxuu leeyahay ويcتقد أهل السنة والجماعة ما تواترت به النصوص من وقوع كرامات الله تعالى لأوليائه ويcتقد waxay اعتiقاadinayaan oy rumaysan yihiin caqiidaynayaan أهل السuنة والجamاعة dadka أهل السuنة والجamاعة la yidhaahdo oo horay aan usoo tacriifinay qeexitaankooda aan ka soo hadalnay waxay اعtiقاadiyaan maa tawaatarat bihi nusuusu nusuusta waxa ay ku farabadatay oo ah min karaamaat min wuquuci karaamaat illaahi tacaala allah subxaanahu wa tacaala qiimayntiisa iyo karaamayntiisa karaamayntaas dhicitaankeeda oo ay u dhacdo liwliyaa'ihi allah awliyadiisa ay u dhacdo arrimahaas nusuusta ay ku soo aroortay ama qur-aanka ah ama axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam inay wax xaqa yihiin oo ay jirtaa bay ictiqaadiyaan musanifka marka ahlu sunnuhu inay karaamada ogol yihiin owliyada allah karaamada ilaahay uu ku karaameeyey oo ku qiimeeyey inaynan inkirsanayn ayuu noo sheegay awliyadaa marka karaamada ilaahay uu siiyaahi waa kuwe tiibuu marka musanifka noo sheegi waalweliyu weli waxaa la yidhaahdaa alweliyu weliga cindahum ay cinda ahli sunnati waljamaaca dadka ahlu sunna waljamaaca la yidhaahda agtooda weliga qofka weli loo yaqaanaahi waxa weeye man facala alma'muuraati asharciya wاjtanaba maa jaaءat الshariicaةu biالnahyi canhu man qof weeye weliga facala sameeyo oo la yimaadoo falo alma'muuraati wixii la amray oo allah iyo rasuulkiisu ay amreen ma'muuraadkii asharciyata sharciga ahaa wixii la amrayoo shareecadu ay amartay allah iyo rasuulkiisana ay amreen dadka la yimaado oo fartoomo oo falaahi ma'muuraad kaa sameeyaa baa weli la yidhaahdaa weliba markuu ma'muuraadkii wixii la faray ou sameeyaa wajtanaba haddana ka dheeraado oo ka fogaado maa jaaat wixii ay la timid ashariicatu shariicadii shaygaasoo binnahyi canhu ay la timid reebin dadka laga reebay wax alla waxay shareecada ka reebtayna ka haro weliga waa kaa weeyaan waa qofka wixii la amray la yimaado oo shareecada lagu amray kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay amartay ma'muuraadkii la yimaado wixii laga reebay shareecadu ka reebtayna ka haro ila diintan waa awaamir iyo nawaahi weeye awaamirtiina wuu la imaani nawaahidiina wuu ka haraa haadaa huwa alwaliyu weli haddaad rabto waa kaa weeyaan qaala tacaala allah wuxuu yidhi sarreeye can ilwliyaai can shani alwliyaai owliyada xaalkooda isaga oo ka warramayaahi allah wuxuu yidhi alaa ina wliyaaa allahi laa khawfun calayhim walahum yaxzanuun aladiina aamanuu wakaanuu kaanuu yattaquun fii suurati yuunus wuxuu allah leeyahay alaa hooyahay dadow baraaruga oo tanabahuwa ina wliyaaa allah alla owliyadiisu laa khawfun calayhim cabsi dushooda ma ahaanin fii maa yastaqbiluunahu waxa mustaqbalkooda ilaa qiyaamaha ay la kulmayaan wax cabsiyaho dushooda saarani ma jiro weyaan walaa hum mana ayan ahaanin yaxzanuuna kuwa murugoodo yacni wixii ay soo dhaafeen oo adduunka kaga soo tageenna kama murugoodaan maxaa yeele khayr bay adduunkiina sameeyeen aakharana khayr bay helayaan dadkaas awliyada ilaahay badbaadadaas adduun iyo aakhare ay badbaadaan bay leeyihiin oo sharci xumaan oo dhan ay ka badbaadaan waa kuwee marka awliyadaas adduun iyo aakhareba rabbi u badbaadinayo alladiina kuwii weeye aamanuu alla rumeeyey oo iimaan laga helay allah rasuulkiisa iyo shareecadiisa iyo diinkiisii rumeeyey wa kaanuu ahaa yattaquuna kuwa rabbi ka baqo oo iska ilaaliya shirkiga iska ilaaliyo maaragtay bidacda iska ilaaliyo muxaramaadka wax alla wixii xumaan oo dhanba iska ilaaliyo oo allah kaga baqa subxaanahu wa tacaala dadkaas ayaa awliye la yidhaahda marka sifada awliyada waa lagu siiyey waa kuwe wa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun aliimaanu waltaqwa markii qofka laga helo alla inuu rumaysan yahay taqwana uu la yimaadaa fahuwa waliy min wliyaa اllah waa weli awliyada ilaahay ka mid ah weyaan marka calaamad kale oo gooni ay leeyihiin hebel waa weli la yidhaahdo qaybkuu ka waramaa waxyaalaha maqan buu sheegaa yacni maaragtay khaariqulcaada ka soo waxyaala oo maaragtay caadada ka baxsan buu la yimaadaa waxyaalahaasoo idin waxaa lagu loo fiirinayaa qofkani iimaankii iyo taqwadii ma laga hayaa intaasumbaa la eegi weyaan shiikha marka wuxuu yidhi markuu aayadda fasirayo fa biliimaani waataqwa takuunu lwilaayatu fa biliimaani iimaankii allah iyo rasuulkiisoo la rumeeyey iyo wataqwa alla kacabsigii iyo takuunu ahaana alwalaayatu welinimadu ay ahaanaysaa weli inaad noqoto haddaad rabto oo ilaahay kaa dhigo aliimaanu wataqwa la imo marka iimaan la timaado taqwana la timaado weli ilaahay baa tahay markuu weligii noo qeexay oo noo sheegay wax la yidhaahdo ayuu karaamadii lafteeda haddana mufayani shiikhu noo fasiraya karaamada maxaa la yidhaahdaa waalkaraamatu karaamadu amrun arin weeye khaariqun lilcaadati caadada ka baxsan oo caadadii jeexo yani caadadiibuu dilaaciyaayoo ka baxsan yahay khaarij yani waxa wey khaariq lilcaada wey yani khaarij lilcaada waxyaalihii dadka caadada u ahaa wax ka baxsan weeyaan kaasoo yujriihu llaahu allah uu dureeriyo socodsiiyo bimacnaa ka daahiriyo weeyaan allah tacaala sarreeye calaa yadi waliyin weli oo min awliyaa'ihi alle owliyadiisa ka mid a ah, gacantiisa uu ku daahiriyo ku muujiyo maxaa ilaahay uga muujinayaa muxuu ugu muujinayaa gacantiisa muxuu ugu muujini macuunatan lahu calaa amrin diiniyin aw dunyawiyin macuunatan liajli macuuna kaalmayn weliga loo kaalmaynayo kaalmayn la kaalmaynayo lahu weligaa la kaalmaynayo maxaa lagu kaalmaynaya calaa amrin arin oo diiniyin diini ah aw dunyawiyin ama mid adduunye ah karaamada marka la siinayaahi waxa weeyaan waa kaalmayn isaga loogu kaalmaynayo oo lagu karaamaynayo lagu qiimeynayo ama arin diiniyo wataa ama mid dunyawiya loogu kaalmaynayaa weeyaan laakiin wuxuu leeyahay laakiinse laa tasilu ma gaarto karaamat lwaliyi weliga karaamadiisu ma gaarto ilaa mili mucjizaati اlanbiyaai wاlmursaliin ambiyada iyo rususha alla uu soo diray iyo nebiyaasha mucjizaadkooda oo kale mid lamida karaamada weliga ma gaari karto mucjisada ka weyn mucjisada oo ilaahay uu siiya ambiyadiisa rusushiisa ayaa aad u weyn weliga karaamo kastoo la siiyaahi ma gaari karto mucjisadii ambiyada ilaahay uu siiye subxaana wa tacaala marka waxa weeye wax alla wixii ambiyada xaggooda ka dhacaa oo khaariqulcaado ahi waxaa loo yaqaanaa mucjiza loo yaqaanaa wax alla wixii qof weli ah oo iltizaamay shareecada aliimaanu wataqwa laga helay xaggiisa ka dhacana karaama la yidhahdaa mucjizo lama yidhaahdo sidaasaa lagu kala farqiya karaamaduna ma gaari karto mucjizada ambiyada mucjizada ambiyada ma gaari karto lanna mucjizadan waxaa loogu talagelay umadaha in icjaaz lagu sameeyo gaalada ahee diidan rusushaasi in la cajsi geliyo oo la tuso waxaanay xag alle inay ka socdaan oo markaa waxoodii ay ka tagaan baatilkay ku jireen xaqaanna ay qaataan ayaa loogu talagalay ama karaamadu waa allah qofka muminka xoogaa amru diini loogu kaalmaynay mucuuna inay tahay iyuu shiikhu noogu sheegay weyaan karaamaadka owliyada ayuu musanifku wax nooga sheegaya awliyada allah karaamaadkeeda yaa wax nala kaga tilmaamay wa min karaamaati illaahi allah qiimayntiisa iyo karaamayntiisa liwliyaaihi wliyadiisa ou karaameeyo qiimeeya waxaa ka midihi qisatu asxaabi اlkahfi qur-aankaanaan kugu sheegay asxaabu lkahfi qisadooda hadda karaamo uma haysano dadkeenna karaamo uma haystaan laakiin waa karaama wey maxaa yeelay asxaabu lkahfi sida allah fii suurati اlkahfi uu ku sheegay dhallinyaro yaryara oo aamanuu birabbihim inahum fityatun aamanuu birabbihim wasidnaahum huda buu rabbi leeyahay dhallinyaro yaryar oo alla rumeeyey oo allah hanuun uu u kordhiyey bay ahaayeen diinkooday la carareen waxay ku heshiiyeen inay marka si ay u badbaadaan meel goda inay galaan oo cadowgaa gaalka ahee diinkooda ka fitnaynaya ay kaga badbaadaan meeshii baa ilaahay ku oofsaday halkaas ayay waxay ku jireen muddo aad u dheer sida uu rabbi subxaanah wa tacaala noo sheegay walabiuu fii kahfihim alaa miati siniina wasdaaduu tica saddex boqol oo sano oo sagaal sanona ay la jirto saddex boqol iyo sagaal sano ayay godkaasi ku jireen markaasuusan jirkoodii doorsoomin oonan isbedelin oo maaragtay yacni caadi ay ahaayeen dabadeetana ilaahay uu soo nooleeyey ayadoo saddex qarni ay tagtay saddex qarni ayadoo ay tagtay ayaa rabbi soo nooleeyey oo dadkii waagaas ay la noolaayeen jiilkaa jiilkii ku xigay kii ku sii xigay ay wada baaba'een ayay wakhti dambe ilaahay soo nooleeyey marka waa karaamo wey karaamadaas ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey jirkooda aysan isbedelin dabadeetana ilaahay uu soo nooleeyey taasoo kalea ka mid ah wa qisatu maryama maryamo qisadeedii baa ka mid ah maryama binti cimraan oo nebiyulaahi ciisa hooyadii ah yacnii qisadeedii baa ka mid ahaa radia allaahu canha allaha ka raadi noqdee cindamaa jaa'ahaa markii ay uu u yimid ay u timid maryama albakhaadu fooshi ay u timid ayada oo ilaa jidci nakhlati timirtii jiriddeedii ayada oo maaragta ku sugan geetimir timir jiriddii ayadoo hoos joogto ay maaragta foosha u timid oo nebiyulaahi ciisa ay foolanaysay markaasu fa amaraha allaahu rabbi wuxuu faray allah wuxuu amray maryama cid la joogta male waa keligeed wey an tahuza bijidcihaa in ay geeddaas timirta ah jirideeda weyn inay lusho oy ruxdo maxay u ruxaysaa litatasaaqata calayha inay soo daadato oo korkeeda ay ku soo daadato rutaban janiya timirtii ayadoo rutab ahoo yacni bisil ay dusheedu ku soo daadato timirtii ay ku soo dul daadato ayaa ilaah maaragtay uu rabbi subxaana wa tacaala amray geed timir oo weyninkaa ka batay gabar yar ma ruxi karto yani kuma samayn karto geed timirkii laakiin waa u taabatay taabashadeedii baa wax lusha camal laga dhigay markaasuu rabbi mirihii usoo daadiyey timirtii oo dhan oo dusheeda kusoo daadiyey waa midda allah subxaana wa tacaala fii suurati maryam uga hadlayo ou rabbi ku amray oo leeyahay wahuzii ilayki bijidci nala bijidci اnakhlati tusaaqit calayki ruطban janiya aayaddaas ayuu shiikhu tarjamaya taa waa waa geed hoostii ay ku foolanaysay bay inta taabatay baa ilaahay miriga u soo daadiyey waa karaamo wey waa karaamo oo ilaahay gabadhaas karaameeye wey karaamo labaad oo masiiye maryama ayuu hadana shiikhu noogu daraya warisqullaahi alla risqi siintiisii lahaa maryamo oo risqi siiyey radia allaahu canha muxuu risq ku siiyey biwujuudi faakihati shitaa'i shitaha waqtiga la yidhaahda xagaaga ah yacnii faakihadii iyo bixi jirtay fawaakihdii bixi jirtay helitaankeedii iyo jiritaankeedii cindaha agteeda laga helo fi sayfi waqtigii sayfka ahaaye jiilaalka waqtigiisii ah waxyaalaha fawaakihda la yidhaahdo maaragtay sida babayga iyo cambaha iyo muuska iyo waxaas oo dhanaa la yidhaahdaa fawaakih la yidhaahdaa iyo waxa lamidka zaytuunka iyo fawaakih baa la yidhaahdaa yacni wakti aysan timaartan bixin mirahan aynan bixin oo jiilaalkii ahoo geedaho dhan qalala yihiin iyo agteeda waxaa gurigeeda laga heli jiray wixii waktiga shataha iyo xagaaga mirihii bixi jiray baa laga helaa agteeda laga helaya waa mucjizo weeyaan wakhtigaasi yacni geeduhu ma baxaan waxyaalihii wakhtiga sayfka bixi jiray ma ka mid ma aha haddana mirihii wakhtigaas la guran jiray ayuu ilaahay agteeda yeelaa weeyaan waa midda isla maaragtay fii suurati aali cimraan rabbi subxaanahu wa tacaala uu uga hadlayo marka uu leeyahay kulamaa dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqaa mar kastoo nebiyulaahi yani zakariya ugu soo galo qolkii ay ku jirto mixraabkii iyo maryama maadaama ay ku sugnayd taxta tarbiyatihi zakariya uu tarbiyaynayey mar alle marka uu qolkeeda ugu soo galaayey wajada cindahaa risqa agteeda wuxuu ka helaa risqi buu ka helaa markaasuu wuxuu leeyahay qaala yaa maryamu annaa laki haada nabiyulaahi zakariya la yaaban yaa maryamu annaa laki haada say arrintani kuugu ahaato waqtigaa mirahan ma baxane waa maxay waqtigaa miraha ku ag yaalla seebaad ku heshay qaalat huwa min cindi illaah alla xaggii ayuu ka yimid ilaahay xaggiisuu ka yimid ina allaha yarsuqu man yashaau bikayri xisaab allahna cidduu doono xisaab la'aan buu irsaaqaa marka waa iyadana waa muji waa waxa weeye waa karaama oo allah maryamo ku karaameeyey yacnii miro aanan waqtigan maaragtay jiilaalka ah aanan bixin ee wakhtiga xagaaga bixi jiray in agteeda laga helo iyadoo aan qolkeeda ka bixin oo qolkeeda ku dhex jirto ayana waa karaamo weeyaan wuxuu kaloo shiikhu yidhi wafaakihata sayfina in la helo wakhtigii jiilaalka faakihadiisii fi shitaa'i fii waqti shitaa'i xagaaga wakhtigiisii in la helo yacnii imaarta xilli xilli bay baxdaa xilligii jiilaalka waxa weeye waxay haysataa wixii sayfka wakhtigiisa bixi jiray waktiga sayfka oo maaragtay yani waktigii shitahana ah, waxay haysataa waktigii jiilaalka wixii bixi jiray ayay haysataa weyn labada xillioo kala duwanaa ayay imaarteedii helaysaa taasna waxa weeye waa qisadii labaad oo karaamada ilaahay khalqigiisa uu karaameeyey ka mid ah midda saddexaad wa qisata aasif kaatibu sulaymaan yani ninka aasif la yidhaahdo oo nebiyulaahi sulaymaan kaatibkiisii ahaa isagana qisadiisii marka aasif in la yidhaahdo waa min aisraa-iiliyaadka unbaa laga soo qaataae wax caddaynaya ma jiro magacaa allah wuxuu keliya qur-aanka noogu sheegay qaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi inuu nin cilmi kitaabkii yaqiinay inuu yahay baana lakugu sheegay laakiin magaciisa qur-aankana nooma sheegin oo allah nooguma sheegin sunnada nebigana magacay aasif la yidhahdana looma sheegin laakiin waxaa laga soo qaata un israa'iiliyaadkaasaa laga soo qaata wey wuxuu ahaa ninkanna sida aan ognahay yacni nebiyulaahi sulaymaan ilaahay wax badanoo koonkaana u sakhiray dabaylihiia loo sakhiray shayaadiintiibaa loo sakhiray yacni maarata khalqigii o dhan ba ilaahay u sakhiray subxaana wa tacaala waa mucjiza nebiyulaahi sulaymaan ou lahaa wey markii haweeneydii maarata melikatu saba boqoraddii saba madaxda ka ahayd markii ay yacni akhbaarteeda hudhudkii oo u keenay oo markaa shimbirka hududka warkeeda uu keenay nebiyulaahi sulaymaanna hudhudkii uu u dhiibay risaalo iyo warqadda u dhiibo yidhi gaarsii oo risaaladii ay heshay ayay markaa tahdiidkii waatay dad soo dirtay ay tiri inuu sulaymaan nebi yahay iyo inuu malig yahay baan kala ogaanaya xoogaa hadiyada ayay soo dirtay hadduu hadiyadda qaato waa malig marka haddaan la diririnoo iska dhicin karnaabay tiri waanu ka adkaanaynaa laakiin hadduu nebi yahay hadiyadaa ma aqbalayo markaasna awood uma lihiin la dagaalankiisa haween aad u caqli badan bay ahayd ciidankii markay hadiyaddii nabiyulaahi sulaymaan ula yimaadeen waatou nabiyulaahi sulaymaan ku celiyey yacni oo u diido yidhi la laabta hadiyaddiinnii haddaydnan idinkoo muslimiina ii imaanin waa idinla dagaalamayaa oo dagaal baa idinku qaada waa arki doonta arrintii markay gaartay ba waxay goosatay inay sulaymaan soo aado yaman bay ka soo tegaysaa baytulmaqdis u socotaa iyo filistiin ay soo aadaysaa dhulkaasay soo aadaysaa weya marka intaysan soo bixin ayuu nebiyullaahi sulaymaan ciidankiisa kulmiyey maxalshaahidka aan ka leeyahy waa intaas weeyaan markuu ciidankiisa kulmiyey ayuu yidhi yaa iila imaanaya carshigeedii ilaan waxa weeye hudhudka u soo sheegay inay leedahay walahaa carshun cadiim yacnii inay carshi weyn ay leedahay carshigana sariirulmelik baa la yidhaha boqorka meesha uu ku fadhiisto weeyaan boqoradda inay carshi weyn leedahay markaasuu yidhi ayukum yatiinii bicarshiha qabla an yatuunii muslimiin intaysan ayagoo muslima ii imaanin yaa ii keenaya carshigeedii markaasaa jinnigii nin ka mida ah cifriid la yidhaahdo oo maaragtay qawi ah ayaa wuxuu yidhi anaa kuu keenaya buu yidhi qabla an taquuma min maqaamik nabiylahi sulaymaan waxaa la yidhahdaa qadaha iyo dadka inuu kala saarabuu subaxii fadhiisan jiray ilaa gelinka horeu fadhin jiray marka majliskaadii qadaha oo dadkaa ku kala xukumayso intaanad ka istaagin ayaan kuu keenayaa yaman inta ka soo qaado aan waxaan kuugu keenaya baytulmaqdisaan kuugu keenaya nabiyulaahi sulaymaan arrintaa xoogaa waa dhararsaday waa waqti dheer wey inkastoo intaa maalin gelikeed ay tahay markaasaa ninkan hadlay qaala aladii cindahu cilmu min alkitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk anaa kuu keenayo inta aysan ilmilicsi ishaada intaadan saan dhihin bal yaman inta kaaga soo qaadan kuu keenayaa buu yidhi saasuu ku yidhi isla markiiba ilaahay sababa uga dhigay isla markiiba inuu carshigeeda soo qaado oo halkaan maaragtay yaman inta laga soo qaado baytulmaqdis la keeno markaasoo nabiyulaahi sulaymaan falamaa ra'aahu mustaqiran cindah durbadiiba ninkii markiiba yani aladii cilmuhu cilmun min alkitaabi wey waa qof ilaahay uu ku karaameeyey oo karaamo wey ilaahay siiyey halkaa inta ka soo qaada uu keenay yacni waana ilmilicsibu ku keenay ilmilicsi hal maroo uu indhaha saa yidhi ayuu ilaahay sabab uga dhigo ku keenay markuu arkay nebiyulaahi sulaymaan ilaahay wuxu uu siiyey inay waxaan imtixaan tahayba u gartay ilaahay ku imtixaanay markaasuu yidhi qaala haada min fadli rabbi liyabluwanii aashkuru am akfur waman shakara fainamaa yashkuru linafsih waman kafara faina rabbii haniyun kariim yani fii suurati namli baa ilaahay uga hadlaa tani wuxuu yidhi waa fadli ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala wuuna igu imtixaanayaa allah arrintan inaan ka shukriyo nicmadan iyo inaan ku kufriyo oon ku qooqo labadaasoo rabbi igu kala ogaanayaa wey laakiin qofka ilaahay ku shukriyo naftiisa unba u shukriyo alla wuxuu taray lama arko isaga unbaa naftiisa shukrigaa la yimid qofka ku kufriyana oo nicmada ilaahay ku gaaloobaa alla wuxuu ka maarata u dhibi kara lama arke alla waa hani aho maxmuuda mar walbaba mahadsan weeyaan qisadaas marka yacni ninkaas oo aladii cilmuhu cilmu min alkitaabi la yidhi karaamada ilaahay uu siiyey waxay ahayd inuu carshi oo weynankii ka batay laxda ilmidhicsi uu ku soo qaado min min alyaman ilaa ila shaam uu ku keeno bayt uu ku keeno ayuu ilaahay siiyey waa karaama weeye ayaduna waa karaamo oo aad u qiimo badan wey midda afraad waxa weeye wa qisaة الrajuli aladii amaatahu اllahu miaةa caamin uma bacaahu wa qisaة الrajuli ninkii qisadiisii aladii ninkii amaatahu اllahu alla uu dilay miata caamin boqol sano ou dilay oo boqol sano mootanaa uma bacaahu rabbi subxaanaه wa tacaala uu soo nooleeyey oo soo saaray weya macnaha karaamada meesha ay ku jirtahay waxa weeye aayadda fii suurati albaqara ku jirta buu rabbi ku sheegaa ow kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatun calaa curuushiha qaala anaa yuxyi hadihi allahu bacda mowtiha faamaatahu allahu miata caamin uma bacaa qaala kam labita qaala labidtu yowman o bacda yowm qaala bal labidta miata caamin fandur ilaa طacaamika wa lam yatasanah wandur ilaa ximaarika walinajcalaka aayata linnaas wاndir ilى اlcdaami kayfa nunshizuha uma naksuha lacma falama tabayana lahu qaala aclamu an اllaha calى kuli shayin qadiir ninkan allah aladii buu yidhi aladii mara kii un baa la yidhi magaciisana looma sheegin laakiin mufasiriintu waxay dhahaan ayagoo israa'iiliyeed ka qaadanaayo cusayr baa la yidhahdaa bay yidhaahdaa ninkaasaa wuxuu soo maray baytulmaqdis qaryada waa baytulmaqdisaa la yidhaahdaa oo nin la yidhaahdo bukhtinasar ow baa bashe melig oo jaa'ir ahaa ou eber ka dhigo burburiyo baaba'shay ayuu soo soo maray markaasuu qaryadiio baaba'san oo guryihii dunsan yihiin markuu arkay buu yidhi annaa yuxyi haadihi allaahu bacda mowtiha magaaladan see ilaahay u noolaynayaa dhimashadeeda dabada markay baabaday kadib seebaa loo nooleeya kelimaddaa markay ka soo baxday fa amaatahu allahu miata caam isagaa la dilay meeshii lafteediyaa lagu dilay markaasuu boqol sano halkaa meyd ku ahaa boqol sanoo jiifay boqolkii markay dhammaatay uma bacaa ilaahay baa soo nooleeyey boqolkii sano markay dhammaatay baa rabbi soo nooleeyey markaasaa la weydiiye oo layidhi kam labifta imisaad meeshaan aad jiiftay markaasuu yidhi labiftu yowman oo bacda yowm maalin ama maalin qaarkeed hal maalin ama maalin qaarkeed mufasiriintu waxay yidhaahdaan markii la dilayey oo meesha uu seexanayay gelinkii horeba waa subaxii bay ahayd galabtiina waa la soo nooleeyey galabbaa la soo nooleeyey markaasuu wuxuu is yidhi subxii baad seexatay galabaad soo toostay hal maalin ama maalin nuskeed baan jiifay buu yidhi boqol sanona halkaa meydku ahaa weeyaan mucjizadu marka waxaa weeye waa loo sheegoo la yidhi bal labista miata caamin boqol sano halkaa ku nagaatay si marka boqol sano inuu halkaa jiifay oo meyd uu ahaa uusan isbedelin la yacni la tusiyo ayaa waxaa la yidhi fandur ilaa acaamika wa sharaabika lam yatasanna cunadii oo watay iyo cabitaankiisii noocay doonta ha noqoto annaga ilaahay acaam iyo sharaab buu noogu sheegay laakiin casiir iyo waxbay mufasiriintu waxbay tirtiriyaan iyo maaragtay bahal tibni la yidhaahda iyo bay sheegaan calaa kulli xaal raashinkii oo watay oo cunitaan iyo cabitaan ah labadiiba boqolkaasaan isma bedelin lam yatasanna yacni cunadii sharaabka waa sidiisi cabitaankiisi cunadiina waa sideediiba isma ayan bedelin waa mucjizoba boqol sano halkaa yaallayn lam yatasanaha la yidhi isla markaasi dameerkii oo watayna halkaasoo isagana ku dhintay wandur ilaa ximaarika bal dameerkaagina eeg markaasu wuxuu arkay dameerkiioo lafalafoobo eber ah oo waa lafihiisaba halkaa yaallo waa meyit waa cunadii yarta ahaydna isma bedelin bal yani mucjizada ilaahay fiiri labadooda keebaa taqayurka u sahlanah yaa yaa hordoorsoomi lahaa cunadaa hordoorsoomi lahayd markiiba isbedeli lahayd cunadii yacni taqayurka iyo iyo doorsoonka degdega uu ku dhici lahaa isma ayhin bedelin boqol sano halkaasay taalla dameerkiina waa lafalafoobo eber buu noqda halkaasuu yaalla markaasaa rabbi subxaana wa tacaala mucjizadiisii ayuu tusayo wuxuu yidhi wandur ila alcidaami kayfa nunshizuha uma naksuuha laxma siduu rabbi wax u abuuro yacnii inay alla waxba aysan ku ahayn bal fiiri baadeed dameerka lafihiisa eeg waxaanad fiirisaa siduu rabbi u qaadi doono kayfa nunshiisuha sidaan usoo qaadi doonno kayfa narfacuha sidaan u koryeeli doonno dabadeetana uma naksuuha laxma lafba laf inta laiskugu keeno hilibkii markaa kabacdi haddana la dul saaro dameerkiisa ilahi usoo nooleeyey subxana wa tacaala marka waa mucjiza wey waxaan ujeeda waa karaama karaamo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaameeye weeyaan qisadaasna waa taasoo karaamaday ka tahay midda shanaad oo owliyada ilaahay uu ku karaameeyey waxaa ka ah wa qisatu jurayjin ninka jureej la yidhaahda ee suufiga ahaa raahibka ahaa ee saaxibulcibaadada ahaa nin iska cibaadaysta ahaa qisadiisii iyadana qisadaasi yacni xadiidka bukhaari iyo muslim baa warinayo oo soo saara xadiidu abi hurayra waxay ahayd nin iska cibaadaysta buu ahaa jureej nin aada u cibaado badan buu ahaa meel magaalada ka baxsanba wuxuu ka dhisay sawmaca meel uu ku cibaadaysto mawlac yaruu ku cibaadaysto ayuu samaystay halkaasu iskaga cibaadaystaa iyo xadiidku wuxuu leeyahay jureej oo cibaadaysanayo ba hooyadii u timid isagoo salaad ku jiro markaasay hooyadii u naadisay tiri jureejo waa hooyadii waay markaasuu salaadu ku jiraa markaasuu yaa rabbi wuxuu ku fakeray salaatii am ummi ma hooyaday baan ajiiba mase salaadeedaan wataa markaasuu salaaddiis iska wata mar labaaday hooyo qayliso tiri jureejo uma jawaabino ma salaadaydaan wataa mise hooyanuu jawaabaa buu ku taraduday salaadiisuu iska wato goostay mar saddexaadoo sidii oo kale yeela habartii hooya habaartay waxay tidhi allaahuma laa tumithu xataa turiyahu wujuuha almumisaati ilaahu jureej ha dilin uusan dhimanin ilaa aad tusto naagaha maaragtay zunaada ah zaaniyaadka ah wejigooda uu arko yani ou sinaysta hadduu dhihila khataruu geli lahaa laakiin wejigooda ou arkabay maaragtay hooyadii ku habaartay ilaahu hadilin ilaa naagaha xunxunkaahoo jirkooda gataahi oo wejigooda arkabay tiri ducadii waalidka ilaahay inuu aqbala halkaa waxaad ka garanaysa waalidka habaarkiisa iyo ducadiisaba waa la aqbalaa in marka dadku ay waalidka aad iskaga ilaaliyaan buu nabiyulaahi maxamed noogu sheegaya salawaatu wasalaamu calayh markaasaa cibaadadiisii markay bani israa'iil ay ka yaabeen ayay inay fitneeyaan damceen waxaa jiri jiray marka nin xoolo ilaaliyo agtiisa ku ilaaliyo meesha uu sawmacada ku leeyahay agteedabuu nina nin raaci oo qowsaara ma xoolaha ku ilaaliyo markaasay dhaheen yaa yaa fitneeyo oo ninka cibaadadiisa ka fitnayn karo markaasay gabadha eh, maarata bani israa'iil ku jirto gabdhaha ugu qurux badnayd ayaa maarata gabadhaasa soo istaagtoo tiri anaa fitnaynayo lanna yacnii ragga waxyaalaha fitneeya dumarka kow ka ah anaa fitnaynaya bay tiri gabadhii marka reer banu israiil markay shireen in la fitneeyo ayay ninkii raaciga ahaa ee qowsaarka ahaabay u tagtay markaasay la seexatay uur bay qaaday wiil bay dhashay cunuga ayaa kaa dhalaa layidhi markaasu waxay tihi jureej baa iga dhalay jureej baa iga dhalay tiri jureejkii raahibka ahaa boqorkii magaalada loo geeyey markaasuu yidhi ma jureejkii raahibka ahaa ee saaxiibalcibaadaha ahaaba kaa dhalay haa markaasuu yidhi sow macadan muulaca yarka ha ku jira ha laga soo dudumiyo hana la soo xiro ha la keeno sidii baa la sameeyey gurigaa laga jajabshay isagii baa la soo qabtay waa la keenay markaasaa la yidhi gabadaa ma taqaanaa markaasuu yidhi oo oh, maxay ahayd ma aqaane markaasaa la yidhi ma taqaanid ma aqaan waxay ku leedahaa la yidhi wiilkan adaa iga dhalay markaasuu yidhi ma wiilkaana ka dhalay haa wiilka iigu yeera keenuu yidhi wiilkii wiilkii baa loo keenay wiilkii markii loo keenay ayuu yidhi ii kaadiya laba ragcaan tukanayo waa tukanayaa riwaayaadka qaara dhahay sida imaam muslim riwaayadiisoo kale wuu tukaday salaadda markuu tukado u yimid wiilkiioo yidhi yaa hulaamu man abuuka aabbahaa waayo markaasuu yidhi abii arraaci buu dha ilmo yaro hadda dhashay waay kan qowsaarka ahaa i dhalay buu yidhi ummaddii markaasi ogaatay ilmo yaro aan hadli karin ee hadda dhashay oo ilaahay uu ka hadashiiyey oo aabbihii ninka uu yahay sheegay iyo waxay ku ogaadeen marka baraaadii ilaahay uu bari yeelay junayd uu bari yeelay markaase waxay yidhaahdeen sawmacadaadaan kuu dhisaynaa oo dahab kaaga dhisayna waa diiday fidaan kaaga dhisayna qalin waa diiday intaydi iigu celiyo dhoobahaya u yaha ii sameeya nin iska cibaadaysto ahaa qisadaasna ilmaha yarka ahu intuu weydiiye yidhi aabbaha waa kuma oo yidhi aabbahay waa fulaan waa ninka qowsaarka ah sheegay oo rabbi ka hadashiiyey waxa weeye waa karaamo allah subxaanah wa tacala uu ku karaameeyey wa qisatu nafari alaaati min bani israa'iila aladiina aawow ilaa gaarin faاnطabaqat calayhim الصخرة إلى غير, ما إلى غير ذلك مما هو مشتهر عند أهل العلم ثابت بالقرآن والسنة الصحيحة وحولية قصة اللحاد قصة اللحاد وحوي وقصة النفر كوحذي الثلاثة سدح oo min bani israaiila reer bani israaiil ka mida ah, aladiina kuwii aawow u dunmay ilaa aarin godka u dunmay oo markay god godkii ay galeenna fantabaqat calayhim sakra dushooda ay kusoo duntay dabooshay godkii ay ku dabooshay dhagax weyni badan oo sakro weyn ay dabooshay taasna waa qisadii lixaad oo maaragtay qisat nafar alaaa ka mid ah weeyaan qisooyinka qur-aanka yani nala kugu sheegay axaadiista ayay ka mid yihiin qisadan saddexdaan nin iyadana waxa weeye bukhaari muslim baa warinayo xadiid cabdulaahi bni cumar ayaa soo saa yani maaragtay nebigana ka wariyey saddex nin oo ummadihii hore ah ayuu rasuulku ka sheekeeyey baa safray safarkii markay ku jireen yaa maaragtay eh, waxay u dulmeen meel goda habeenkii inay seexdaan ay rabeen riwaayadka qaar roob baa qabsaday bay leeyihiin markaasay meel goda galeen godkii ayagoo ku jirabaa dhagax weyn kusoo dumay markaasuu kulligood meesha ku daday meelay ka baxaan aanan jirin oo ku maarata waa daboolay markay arkeen meesha ay ku jiraan halkan inaysan cid ka qaadi kartaa la arag awooda iskaga qaadaanna ayan jirin ayay saddexdoodii waxay yidhaahdeen war nin walba oo camalkii khayrka ahaayee aad samaysay hadda ka hor ilaahay ku bari inuu ilaahay naga qaadaa la arkaaye kaasaa midba camal ilaahay ku bariyey mid wuxuu ku baryay inuu baari liwaalidayhi u ahaa aabbihii hooyadii inuu baari u ahaa ayuu ilaahay ku baryey wuxuu yidhi ilaahayo aabbahay hooyaday baan baari u ahaa xoolahayga markaan caanaha ka soo liso ilmahayga ma aanan siin jirin ayagoo baahan aabbahay hooyaday baan ku bilaabi jiray cid kale ma aanan siin jirin maalin maalmaha ka midabaa yacni maaragtay foofkii ila dheeraaday xoolihii ila fogaadeen markii aan xoolihii soo lisay baa waxaan u imid aabbe iyo hooyo hurdayo ayaan u imid markaasaan caanihii la kor istaagay ilmahaygiina ayagoo baahan ay hoostayda ku oynayaan wallaahi inaana siinin oo yidhi sidaan ula taagnaa ilaa waagii intuu baryo ay aabbihi hooyo soo kacaan marka kabacdi aan siiyo aabbihi hooyana hurdada kama aanan kicinin markaa aabbihi hooyo siiye kabacdi baan ilmahaygii wax siiye buu leeyay marka ilaahayu haddaan sidaa dartaa u yeelay dhibkaa maanta na haystaahi naga fayd rabbi buu yidhi allah markaasuu ducadii ilaa camalka saalixa ilaahay baa lagu barya tawasulka mashruuca waad camalkaaga saalixa inaa ilaahay ugu tawasusho rabbi ugu dhawaato weeyaan xoogaabuu dhagaxii durkay qayb aynan ka bixi karaynin qofna uusan ka bixi karaynin buu dhagaxii durkay weeyaan kii labaad baa baryay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku baryay camalkiisa saalixa ah wuxuu yidhi gabar in adeertay ah oo qaraabo aan ahayn ayaan aad u jeclaa siduu raggu dumarka u jecel yahay baan u jeclaa maalin maalmaha ka mid ahaan inta xoolo siiyaan inaan ka sinaysto damcay way ii diiday markaa kabacdi bay abaaru ku dhacday maalintay soo abaarsatay bay ii timid ayada wax doona markaasay ii timid markaasaan idhi maya waxaan kugu siinayaa shardi inaan aniga kaa macsiyaysto kaa sinaysto markay aqbashay oo aan labadeeda logood dhex fadhiistay ayay waxay ugu tidhi yaa cabdallah ittaqi illaaha walaa tafadal khaatima ilaa bixaqihi addoonka ilaahayo rabbigaaga ka baq kaatumkaasna yacni bikrada ha jabinin ilaa xaqeeda mooye wax kale ha ku samaynin gabar bay ahayd cabsidaadaan rabbiyo uga dhex baxay buu marka aan ka tegey lacagtii aan siiyan oo u daayey buu yidhi haddii aan darta ilaahay sidaa u yeelay oo aan uga tegey gabadhaasi cabsidaada darteed fafruj cannaa maa naxnu fiihi waxaynu maanta ku sugannahay dhibka ilaahow naga qad markaasa ilaahay waxyar ka wareejiyey waa kii labaad weeyaan laakiin kama ayan bixi karin qofna kama bixi karin kii saddexaad baa ilaahay camalkiisa saalixa ku baryoo yidhi allahayow niman shaqaalaabaa ii shaqayn jiray shaqaalihii markaan kiradoodii siiyey iyo ijaarkoodii aan siiyey nin ka mida ayaan iga soo doonanin oo iska tegey ninkii marka xoolihii kiradiisii maadaama uu maqnaa baan ku shaqeeyey markaasaan xoolo aad u tiro badan ayaa maaragtay xoolihiisa ku sameeyey oo lo iyo ari iyo geel iyo fardo iyo wax badanaan ku sameeyey maalin maalmaha ka mida muddo ka bacdi buu ninkii ii soo noqday markaasuu wuxuu ugu yidhi addoonki ilaahayu ujradaydii kiradaydii isii markaasaa waaa inuu yidhi waxaa xoolaha ma arkaysa haa adaa iska leh buu yidhi qaado ayaan ku idhi buu yidhi markaasuu yidhi addoonkii ilaahay ha igu jeesjeesin anigu intaana xoolaha ma lahayne wax yaroo kiraan lahaa markaasuu yidhi maya iyadii aan ku shaqeeyey intaana xoolahana iyaday ka dhalatay oo xoolahaada qaado hortaydoo xoolihii o dhan ku dararsaday buu yidhi xabadna iima reebin wuxuu ii reeba lama arko allah iyo darta haddaan arrinta u sameeyey dhibaatadanna haysato yacni nin ammaanadii ilaaliya wey marka ammaanadii oo qofka uu iska lahaabuu siiyey markaasaa ilaahay ka fayda subxaana wa tacaala markaasa dhagaxii ka soo baxeen waa maarata waa karaama ilaahay subxaana wa tacaala uu karaameeyey mid ilaahay wuxuu ku baryey baarinimo birul waa shay weyn oo maarata aad u qiimo badan midna ilaahay wuxuu ku baryey cafaaf iyo dhowr sane oo macaasida iska ilaaliyey ayuu rabbi ku baryey oo rabbi uga aqbalay midna ammaanada oo ilaaliyey ayuu rabbigiisa ku baryey subxaana wa tacaala oo rabbi siiyey subxaana wa tacaala wey karaamaadku kuwaas aan soo sheegnay baa ka mid ah waayrahaa waayraha lama tirin karo waxa maaragtay saxaabada ka dhacay taabiciintii ka dhacay aada u badan yihiin karaamooyin kaleeto oo muslimiinta dhexdeeda ka dhacdayna way badan yihiin markaasuu shiikhu wuxuu iskaga soo gaabsaday oo yidhi ilaa hayri daalika inta aan soo sheegnay iyo waxaanan ahaynba oo mima kii ka mida huwa isaguba mushtaharun la shuhreeyo caan laga dhigay cinda ahli اlcilmi dadka ahlucilmiga agtooda haabitun kaasoo ku sugan bilqur'aani qur'aankii iyo aw sunati صaxiixa ama sunnadii saxiixadeed ku sugan aw amase bimaa shay ku sugan saxa can اsalafi salaf saalix ka ansaxay ridwaan ullaahi calayhim waman jaءa bacdahum iyo salafu saalix gadaashoodii dadkii yimid oo ahlu cilmiga ahlu iimaanka ahaa mucjizooyin iyo karaamaad fara badan oo ka yimid ayaa ka mida wey wاlkaraamaةu mawjuudaة fi hadihi اlأumma ilى qiyaami الsaaca wاlkaraamatu karaamadu mawjuudatun mid jiraysa weeye fii haadihi اlumma ummatan ummatu muxameda dhexdeeda karaamadu way jiraysaa ilaa qiyaami saacati ilaa saacadda qiyaamo ay ka dhacdo karaamadu way jiraysaa buu yidhi maxaa yeelay lianna sababahaa sababta karaamada lagu helaah iyo qiimaynta alla u qiimeeyey addoonkiisa waxaa weeye alwalaayatu waa welinimadii wey welinimada way jiraysaa marba hadduu qofku awliye ilaahay mar walba way jirayaan inta weli ilaahay uu jirana karaamadaas way jiraysaa weeyaan waalwalaayatu welinimadii allah welihiisii oo ahaa aliimaan waataqwa lagu helayeyna mawjuudatan way jiraysaa ilaa qiyaami saacati saacadda qiyaama ilaa ay ka dhacdo ilaa aakhare laga gaaro adduunka uu ka dhammaado way jiraysaa karaamadaas iyo maaragtay wilaayaduna way jiraysaa wey marka qofka khaariqulcaada la yimaado wax khaariqulcaada la yimaado maxay tahay waxa loo fiirinayo maxaa loo eegayaa inay waxaani karaamo yihiin iyo inay khawaariq shaydaaniya ay tahay maxaa lagu kala saaraa ilan shayaadiinta lafteeda waxay leeyihiin yani waxyaalo khawaarigulcaaday la imaanayaan caadada yani ka baxsan bay la yimaadaan tiiba musanifka nooga wax nooga sheegaya waman jaaa qofkii la yimaado bikhaariqin wax dilaaciyo shay wax dilaaciyo oo min khawaariqi alcaadaati caadooyinka dadka waxay caadada u ah yacni maaragtay wax dilaaciyo oo ka baxsan yacni qofka la yimaadaahi lam yakun ma ahaanayo dalika khaariqulcaadahaas uu la yimid musakiyan yacni ay mutahiran mid tahirayo lahu axadkaasi mid yacni tahiraya ma aha weeyaan mid tahaaro uu sabab ugu noqonayo oo inuu taahiriyo tusayaahi ma aha daalan tusinaya haddana ma aha calaa walaayatihi welinimadiisa wax tusinaayana ma aha weeyaan ma noqonayo xataa yucrada ilaa looga bandhigo camaluhu camalkiisa kulluhu dhammaantii cala alkitaabi wasunna ilaa kitaabka iyo sunnada loo bandhigo yacni maaragtay ma noqonayo mid tahirayo oo welinimadiisii tusinayo qofkan khaarijilcaadada ee gacantiisa ka muuqatay ma noqonayo weyaan fa markaas markii kitaabka qur'aanka iyo sunnada loo bandhigaahay fa yucrafu la garto bilmuwaafaqati lahumaa kitaabka iyo sunnada waafaqidda oo waafaqaahi iyo watibaacihimaa kitaabka iyo sunnada raacitaankeeda ou raaco aahiran daahir ahaan ou ka raaco ku dhaqmo daahir ahaan wa baatinanna gudaha ou ka rumeeyo ictiqaadiyo ilaa ay arrintaasi dhacdo ilaa la ogaado weli weeye lama oranayo taskiyo iyo tahaarana u noqon mayso qofkaasi weeyaan mucjisada ay ka muuqata weeyaan macnaha waxa weeye farqiga wliya awliyaa ullah iyo awliyaa shaytaan farqiga u dhaxeeyo ayuu musanifka halkaas noogu sheegay farqigu waxa weeye waa aliimaanu wtaqwa aliimaan waalcamal saalix waa farqigii loo u dhaxeeyo wey qofkaa markuu mu'min yahay oo taqi yahay daahirkiisa uu qur-aanka ku dhaqmayo baatinkana uu ka rumaysan yahay kitaabkii iyo sunnadii uu raacsan yahay waxa ka muuqdaa karaama la odhanaya waa karaamo wey wixii ilaahay ku xoojiyo karaamay noqonaysa haddii uu kitaabka iyo sunnada khilaafsan yahay oo uusan diinkii ku dhaqmaynin waxa ka muuqdo khaariqulcaadadaasi ka muuqataay karaamo lama odhanayo waa khawaarij shaytaaniya la yidhaahdaa shayaanka wax wata weeyaan waa shayaadiinta waxa ay wataan weeyaan markaasuu shiikhu wuxuu yidhi wa min fadaa'ili اlwliyaai owliyada allah fadaaisha fadliga ay leeyihiin waxaa ka mida maa rawaahu اlbukhaariyu imaam اlbukhaari wixii uu wariyey fii saxiixihi kitaabkiisa saxiixa uu ku wariyey can abi hurayrata abi hurayrana uu ka wariyey qaala inuu yidhi abu hurayra qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam rasuulka allah wuxuu yidhi ina allaha tabaaraka wa tacaala ina allaha alla tabaaraka wa tacaala tabaaraka khayrkiisu khayrkiisu farabadaye wa tacaala sarreeye yaquulu allah wuxuu odhanayaa man caadaa lii weliyaa man axadkii caadaa la collaytamoo la dagaalamo weliyan weli oo lii aniga ii sugnaaday weli aan leeyahay owliyadeeda ka mida qofka la collaytamaay faqad aadantuu qofkaas waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiye weyaan ha ogaado waa karaamo weyn wa ilaahay baa karaameeyey fadli weyn wa weligaas qofka owliyada ilaahay ka mida qofka yacni la collaytamo oo cadaawad iyo xumaan ku sameeyo waa qof rabbi ou ogeysiiye inuu la dagaalamayo allah la dagaalamaya subxana wa tacaala halkaa marka walaalayaal waxa weeye karaamada wax karaamada la yidhaahdo markii dadka loo fiiriyo saddex qaybood buu uqaybsan yihiin saddex qaybood ayay dadku u qaybsan yihiin qolo waa qolo karaamada inkirto wax karaamo la yidhahdo ma jirtay leeyihiin karaama wax la yidhahdo ma jira mucjizo basaa jirto mucjisadan ambiyada iskale wax weli uu karaamo leeyahay lama arka bay leeyihiin qoladaas waa kuwe waa qolada muctasilada la yidhaahdo waa qolada jahmiyada la yidhaahdo waa qolada caqlaaniyiinta la yidhaahdo ee zamankeennan nool oo caqligooda yacni maaragtay nusuusta ka hormariyo sharciga ka hormariyo dadkaas weeyaan ma ogola waxay leeyihiin haddii aan karaamo weli u sugno qof weli haddaan karaamo u sugnaay waxay ku darsamaysaa mucjisadii ambiyada ku darsamaysa sidaa darteed weli ma yeelan karo wax la yidhahda karaamo ambiyada unbay ku eg tahay bay leeyihiin waana dad nusuustii diiday oo caqligooda keliya ku fakaray weeyaan caqligooday nusuustii ka hormariyeen leanna nusuustaas hadda aan ka soo hadlaynay waa aayaad qur'aan iyo xadiid ayaan arkaynay in karaamo ilaahay uu ka daahiriyey inta aan tirinaynana nebi kuma jirin hadda aan arkaynay asxaabulkaafi ambiyo ma ahayn yacni maryamo nebiyad ma aynan ahayn ninkii maarata aladii cilmuhu cindu min alkitaabi nebi ma uusan ahayn yacni ninkii boqolka sano la dilay nebi ma uusan ahayn jureej nebi ma uusan ahayn yacni saddexdaa nin oo mucjizada ilaahay ka muujiye ambiye ma aynan ahayn waa ujeedaa nebiyaal iyo iyo rasul midna ma aynan ahayn haddana dad muminiina bay ahaayeen karaama uu rabbi siiyey marka nusuustaasay inkirayeen dadkaasi waxaa waaye waa qoladaas inkirto maxaa la yidhaahdaa mukaraamada awliyada inkirto weeyaan marka waxa weya waa khaldan yihiin madhabkoodana waa madhab baila weeyaan qolada labaad waa qolo huluwi ku samayso karaamada huluwi ku samayso aada ugu xadgudbaan ilaa ay cid kasta oo khaaliqulcaado ay ka muuqatahay ay ku magacaabaan weli min awliyaa illaahi inuu yahay ay ku magacaabaan kuwaasna waxaa la yidhaahdaa waa uruqu suufiya suufiyada dariiqooyinka dadka ah ayaa arrintan aaminsan xataa qofka hadduusan tukanaynin laakiin lagu arko wax khaariq alcaada ah ama shay la yaab leh uu sameeyo agtooda waa weli min awliyaa illaahi wey yacni yuusanba salaada tukanin yuu sawmin yuusan xajiyin yuusan maaragtay xumaan oo dhan ha sameeyo marba hadday khaariqulcaado ka muuqato waa welibuu ku leeyahay waad aragteen kitaabkan la yidhaha tadkiratu ahlulyaqiin miyuu ahaa magaciisii waxaa ku jira sheikh hebel buu ammaanaya soddon sano karaamadiis waxaa ka mid a ah, soddon sano ma uusan tukanin oo waa weli ilaahay soddon sano isagoo tukanaya lama arag weligiis ma tukan soddon sano haddana waa karaamoo ku kitaabka buugkaas ku qoraya marka qoladaasna way ku xadgudbaan cid alle ciddii ay wax yaro khaariqulcaadaa ku arkaan wax caadada ka baxsan ay ku arkaan waxay leeyihiin waa weli saaxirka ninka saaxirkaa sixir ka sameeyo agtooda waa weli wey ninka indhasamcaadka sameeyo waa sixirka la soo indhasamcaad wey sameeyaa weliguu agtooda ka yahay yousanba weligii khayr samaynin sharoo dhanna ha sameeya hadduu rabo waa welibay ku leeyihiin qaybku ka warramaa marka la yidhaahdo oo wax maqan buu sheegayaa waa weli min awliyaa illaahi bay leeyihiin waxaanan ognahay dad aanan muslimiinba ahayn ayaa waxyaalo badan oo khatar waxyaalo badan oo khaariqulcaada ay ka dhacda dad baa yacni waxay samaynayaan indhasarcaadka dartii dabbay dhexgelayaan nin baa arkaysa dabkuu dhexgelaya dabuu dhexgelay haddana dabkii kuma gubanayo nin baa arkaysaa hubbuu soo qaadanayaa toorey ama midibuu qaadanayaa calooshuu iska gelinaya wax dhiigoo ka imaanayana male adiga oo ujeeda inuu caloosh iska keenayo wax dhiigoo ka imaanayana ma laha waa waxyaalaha lala yaabo ninaa waxaad arkaysaa yani maaragtay masaska waaweyn intuu soo qabsado afka gashanaya oo iska qaadanaya haddana maaragtay waba waxba yeeli maayo ayagoo muslimin ahayn waxyaalahaasoo dhan ay karaamo ay ku magacaabayaan iyo wax lamida ku samaynaya inta sabcaadku ogtay nabiyulaahi muusa markii saxaradii fircawn uu u keenay wuxuu ku yidhi markuu qaala alqu buu yidhi rita waxaad radanaysaan markaasay falamaa alqow saxaruu acyuna annaasi wastarhabuuhum wa bisixrin caiim allaha ku tilmaamay sixir weyn inay la yimaadeen maxaa yeele saxaruu acyuna annaas dadka indhahooday sixreen yacni waxyaalaha indhasarcaadka waxyaalana waa wax dadku ay soo bartaan wey waa la bartaa waxyaala la barta wey aniga townkan ku arkay dhowr yani maarata muddo muddo sii horreysay yani anoo jidka maraya meel nin waa kuwa goob goobo iska samayso baan ag istaagay markaan ag istaago waxaan arkay nina wuxuu ku leeyahy shilin ii dhiib hal shilinlaa loo dhiibay shilinka markii loo dhiibi waa arkaysa gacantuu ku haya saasuu inta yidhi oo shilinka kor u tuuray waa ujeedna inuu kor aaday aniga xataa u arkaya shilinkii markaasa u dambaysay isagoo gaan gacmihiisii maran yihiin ou soo kacay nin taay wato meesha taagan u yimid taagiisu shilin kasoo daldal shilin kale kasoo baxay shilin kale kasoo baxay shilimaad badanuu ka keenay waa inda sabcaad wey wuu tegey waa socday inta dadkii la yaabeen ninuu u tegay sankiisa ku dhegay sanku ka soo saaray fagdhe fagdhe fagdhe wuxuu ka soo bixinaa shilimaad nin sankiisu ka soo saaray waa inda sarcaad wey marka waxyaalo waxa waaye dadku ay bartaan oo ummaddu ku shaqaysato soomaaliya waxaa la sheegay muqdisho nin midha indiya intuu tegey balaayadan waxaan soo bartay yaa owliyow ka ahaa xamarow owliyo ka ahaa macruufka waa la yaqaana waxaa la yidhi ninkii u tago adigaa maanta u tegaayo aabbaha oo dhintay ayuu waa lagu yeera markaa u tagto aabbahayoo dab ku dhex jiro naar ku jiro ku tusa aabbahaadi laftiisiiyo ku tusa oo naar ku jiro markaasuu yidhi haddaada xoolo bixin odagaas weli cadaabka ku jiraaye lacag laba xoogaa bixi markay lacagta la bixiyo xoogaa la dhiibo muddo ka bacdi odagiyo beer barwaaqaa ku dhex jiro kutusaya haddana aabbahay waalidka beer dhex fadhiya noocaasoo kale wax ku shaqaysto oo tiro badanaa jiro meel walbay markaad noocaasoo kale ay ku shaqaystaan oo la wada og yahay oo la yaqaana ninkaan hadda dhalooyinka socodsiiye waa taqaanaanoo mambaase iyo iyo udhexeeya soomaalida owliyada u taqaano weli darawaliinta ay aadaan oo ninkii jirada u geeyaan mambaase iyo nairobi dhexdoodu fadhiyaa ninkii jirradoo soomaalida waa la oradaa soo ma ogin waa saaxiruba dhalooyinku socodsiiya dhalooyin dhalooyinu socodsiinaya dhalooyinku socodsiini markaas alle waa awliye waa khaariqulcaada ka daahirtay kule marka yacni nin kasta oo khaariqulcaado ka daahirto wixii caadada ka baxsan agteenna weli buu ka yahay waa weli baa la yidhahda weli ma ah qolooyinka marka yacni kuwa ku xadgudbo waa noocaas weeyaan hadda ka hor qiso ou maaragtay yacni culammada qaar ka mida ay sheegaan dad waxaa jiro inta wax soo bartay haddana si ay adduunka uga shaqaystaan qaabka u sameeyo way jiraan ninbaa hadda ka hor waxaa la yidhahda dadkii hore ah yaa magaaluu joogay beledkii uu ku noolaaba wuxuu ka bartay culumta islaamiga ahayd fanni kasta wuu bartay hadday luqadii tahay hadday sarfigii tahay hadday carabiya naxwadii tahay haddii ay tahay fiqigii hadduu adiikii hadduu tafsiirkii yahay caalim buu noqday wuxuu haddana ku darsaday cilmigan cilmu lkimiya la yidhaahdo kimikada ayuu wax ka bartayo waxyaale intuu isku sameeyo kimikadaas buu nalka iyo wax lamid iftiin iyo waxbuu shitaa magaaladii marka wixii uu ka bartayoo xaadiq uu yahay waa laga yaqaanaa mogtahay mucjizo iyo owliyaan ahay ma dhihi karo nin meesha wax ka bartay w waa ka tegey dal kaleu tegey dalkii kale markuu tegey yani wuxuu bilaabay meesha ugu hoosayso shaqada ka soo bilaabay masaajid buu raadsaday beledkii beled muslimoo tegey masjidkiibuu fariistay masjidkii markuu tegey oo dhowr habeen musaafiran uu yidhi oo masaajidka u seexday baa dadka u kaalkaalmeeyaan kabacdiiba wuxuu yidhi warnimayaho marku kuma noolaan karasaane masaajidka musqulihiisa iyo aan dhaqdhaqo xoogaa shaqaha layga siiyo markaasaa shaqa laga siiye waaa l haye masaajidka dhaqdhaqo ku noolow si uu raashinkiisa u helo masaajidka musqulihiisa u dhaqaa masaajidka u nadiifiyaa waa maarata nin shaqadaasu qabtaayo waa nin nadaafad ka shaqeeyo nin culamaa oo caalima nina uma haysto musqushu kasoo bilaabay inuu dhaqo soo u joogay buu yidhi war bal aadaankana iigu darab waa barta aadaankii aan adimo adinkii baa la siiyey waa adime siduu u aadaamay muddo markii dadkii ay barteen oo muddo uu joogay oo lagu yaqaan musqushiisana waa dhaqaa adinkana wuu adimaa markii intaa lagu bartay yo habeen habeennada ka mida ah subaxii markii salaad subax la tukaday oo soo kacay kacayo ikhwaana mimbarkuu istaagay ikhwaanayaalo xalay baa waxaa laigu soo dejiyey culumta islaamiga dhan ayaa laigu soo dejiye buui karaama baa ilaaha isiiye fanni ma jiro ilaa fanni kastao akhriyi kara dhowr sano dhulkaan joogay musqulaha dhaqayo la yaqiinay dadka waa yaabeen ma adigaa wax akhrin karo haa aniga akhrin karo markaasaa fanni kasta markii loo keeno ayuu ahriyaa fanni kasta culimmadeed marka u yimaadaan waa nin xalal lagu soo dejiyo oo cilmi loo soo waxyooday taasuu ka dhigtay kabacdi markaas waxaa la yidhi war ninkan bal xoogaa guri baa loo dhisayoo nin caalami inuu yaha la arkayo weli baa loo ictiqaadiyay magaalada meel ka baxsana guri looga dhisay markii loo dhisay waxyaalaha kimicalsku wax ka yaqaanaaye waxyaalaha yaryaro inta isku shito nal yar shitaa oo habeenkii oo habeenkiina waa nuuraa iftiin awliyo yani habeenkii nuur baa meeshiisa ka baxo waa awliyo markaasaa magaaladii oo dhan xoolay ku daldashay ille nin weli ahoo habeenkiina nuurayo maalintiina cilmiga akrinaayo wey gabdhihiyaa loo guurinaya wax walbaa la siinaya qaabkaasna rag ku shaqaystaa waa buuxaan oo maaratay noocaasoo kale ku xamaasho weeyaan marka ama indhasarcaad ha noqdo ama shaydaan ha u waxyoodo waxyaalahaasoo dhan waxa weeye waxaa loo fiirinayaa qofkan iltizaamkiisa kitaabka iyo sunnada isagu iltizaam unbaa la fiirina haddii qofkan jamaacaadka muslimiinta uu ka qaybgelayo ciidihii iyo maarata ciyaadii iyo shacaairtii muslimka uu muujinayo sunnadii uu ku toosan yahay yani qof mumina uu yaho taqi yahay qofkaas waa qof mumina wixii ka daahirana karaamaa la leeyahay wixii intaa khilaafsan waxa weeye waa waa maarata waa shay oo la yidhaahdo khawaarij shayطaaniya oo shayaadiin ay wadata weeyaan qofka ku yidha qaybkan ka warrama waxaasan oga jinniga waad ogtihiin jinniga ilaahay wuxuu ka sameeyey dabkaa laga abuuray siduu ilaahay maarata qur-aanka noogu sheegay ibliis markuu ka hadlayay markaasuu yidhi qaala ana khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin aadam markuu iska saromarinay dab baa la iga abuuray buu marka hawadaasuu ku jiraa soo maaha hawadu hawaduu la socdaa shayaadiinta dadka ay ku shaqaystaanoo saxarada iyo waxa lamidka ahna oo haybaan ka hadalnaa dhaho shaydaanku daqiiqad wuxuu awoodi karaa inuu hadda mombaaso hore ka tago inuu meel walba aado wixii akhbaara uu soo helo ma ahan og yahay inta keenabu shaydaankan midkaan oo kaahinkaa ayuu u sheegaya ole hebel berri buu soo gelaya bas hebeluu la soo socdaa waa ognahay markaasuu leeyahay caawow ciddii u sheegay ole shiikhii odagiinnii berri subaxuu soo gelaya war yaa u sheegay odagii subax markuu yimaado yaa u sheegay hebel waa weli bas markiiba horaa laga ictiqaadinaya iyo wixii lamid ah weeyaan marka shayaadiintana dadka waa ay ku shaqaystaan weeye taana marka dadka huluwigu ku sameeyo waa uruq suufiya weya qaybta saddexaad waa ahlusunna waljamaaca dadka ahlusunna waljamaaca la yidhaahdo ee tacriiftooda hore usoo sheegnay dadka sunnada nebiga ku dhaqma salawaatu ullahi wasalaamu calayhi jamaacat lmuslimiina laazimo waxay rumaysan yihiin karaamaadka owliyada owliyada inay karaamaad leeyihiin maxaa yeelay kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebigaa lagu sheegay haddii ay tahay wax nebi ka daahir mucjiza ayay u yaqaanaan wax ilaahay uu weli qof saalixa ka muujiyana waxay u yaqaanaan karaama baa la yidhaahdaa ahlu sunnuhu sidaasay qabaan sidaa darteed alxaafid ibnu kaiir raxmat ullaahi calayhi marka uu awliyaa araxmaan iyo awliyaa shaytaan ou noo kala sheegayo wuxuu leeyahay yunis ibn cabd laclaa asadafi ninkaas sheikhaas baa wuxuu yidhi qultu lishaafici imaam shaafici baa waxaan ku iri buu yidhi ninka la yidhahdo layth ibnu sacdin oo yani muxadisiintii ka mida ayaa wuxuu leeyahay idaa ra'aytum الrajula yamshi calى اlmaaءi falaa takhtaruu bihi xataa tacriduu amrahu calى اlkitaabi waالsunna haddii aad aragtaan nin biyo korkood ku socdo biyo korkood baddi korkoodiibuu ku socdaa webibuu ku kor socdaa haddii aad aragtaan ha ku kadsoomina lay bn sacdi baa dhahaya ha ku kadsoominoo weli waaye amrahu ilaa arrinkiisa aad u bandhigtaan cala alkitaabi wasunna kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga ku dhaqma u bandhigtaan imaam shaafic u sheegay yuunus ibni cabdilaclaa ayuu imaam shaafic hadalkaa ku yidhi lay baa sidaa yidhi buu yidhi shaaficiyow imaam shaafic markaas wuxuu yidhi raxmat ullah calayhi qasara layu lay waaba gaabiyeyba lay ibnu sacdin hadalkan aad buu ugu soo koobay bal wuxuu yidhi idaa ra'aytum الrajula yamshi calى اlmaai aw yatiiru fi اlhawaa'i falaa takhtaruu bihi xataa tacriduu amrahu cala اlkitaabi waالsunna wuxuu leeyahay yani lay arrintan wuuba gaabiyey webi keliya biyo koliya ku kor socdaa buu yidhi iska daa inuu biyo korkood ku socda xataa haddaad aragtaan buu yidhi hawada asagoo ku duulaya ninkii haadaya haddaad aragtaan ha ku kadsoominoo weli waayo ha odhanina ilaa aad kitaabka iyo sunnada intuu ka waafaqsan yahay aad uga bandhigtaan ilaa kitaabka iyo qur-aanka iyo sunnada nebiga u bandhigtaan ku dhaqankiisa oo ku dhaqmo haddii qofka ou duulo aad u jeedid ama maaragtay biyo korkooda uu ku socdaa laakiin aanan multasim ahaynoo kitaabkii sunnadii aanan ku dhaqmaynin falaysa biwaliyin min wliyaa illah weli awliyada ilaahay ka mid ah waa awliyaa shayaan uu ka mid yahay weeyaan awliyaa shayaan ayuu ka mid noqonaya lanna gaaladii haddii aad akhrisaan waxyaalo badan taariikhda waxaa la hayaa dad badanoo maaragtay suufiyaashii gaalada oo nasaarada ah oo biyo korkood ku soconayo baa la arkayaa waxyaalo badanay soo guuriyaan waxyaalii hadda aan ka sheekaynayno dhan yani khaariqulcaadadii kuwa kufaaray ka dhacdaa inay qofku intu midi isgeliyo isan dhiig ka imaanin in uu maaragtay maxaa la yidhaha dab uu dhex galo uusan gubanin iyo wixii lamid a kuwa gaalo ah baa arrintaas ay ka dhacaysaa weeyaan marka waxaa la rabaa in loo bandhigo cala alkitaabi wasunna in loo bandhigo baa la rabaa in loo bandhigaa la rabaa owliyada marka laba qaybood unbaa loo qaybiyaa owliyada awliyaa uraxmaan la yidhaahdo oo alla owliyadiisii ah waa kuwe aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qolada labaad awliyaau shayaana la yidhaahdaa waa kuwa shayaadiinta raaco oo aan kitaabka ilahay sunnadii nebiga raacin iimaan iyo camal saalixana aan la imaanin walidalika sheekh islaam ibnu taymiya raximah kitaab aad u qiimo badan uu leeyahay dadku inay akhriyaan aad muhiim u tahay la yidhaahdo alfarqu bayna wliyaa araxmaan wa wliyaa ashayaan kitaabkaas waa dardaarmaya inuu qof walbaba akhriyo farqiga u dhaxeeya wliyaa araxmaan iyo wliyaa shayaan ayuu shiikhu halkaas kitaabkaas oo ka alifay risaaladaas waana kitaab aad qayim u ah weeyaan hada wabilahi towfiiq sal اllah wslm ala nabiyina mxamedi ali